alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed mu'alifiintu waxay yidhaahdeen raximahum ullah inshaagu waa laba nooc waa طalabi iyo hayru طalabi طalabiga noocyadiisa ayay wax ka sheeg sheegayeen dalabiga noocyadiisa ay misaalinayeen markaa qaybo ka mid ay ka sheegeen waxaynu maraynay ataraji waxaa ku sii xiga alcard cardigu waa bandhig wa huwa aalabu birifqin waa doonista shay la doono ama la dalbo oo si dhibirsan loo doono ayaa waxaa la yidhaahdaa cardi mithlu qowlika waa sida hadalkaaga aad ku tidhaahdo lisadiiqika saaxiibka aad ku tidhaahdo alaa tazuuru sadiiqaka maad soo booqatid saaxiibka xagga qur'aanka waxay ka tusaaleeyaan alaa ta'kuluun maa cuntaan waa cardi baa la yidhi waxaa kaloo dalabiga ka mida taxdiidka ayaa ka mida taxdiidku waa boorin wa huwa alabu bixasin waa doonista shay la doono ama la dalbo oo si lagu boorinaayo loo dalbo xoogaa cardigii waa ka adag tahay dalabnimadana waa ka siman yihiin laakiin midna birifqin baa lagu doonayaa oo lagu dalbayaa si dhimirsan oo waa cardiga midna bixasin boorin aada loo boorinaayo ayaa lagu dalbaya milu waa sida hadalku allah yidhi oo kale weeye taxdiidku alaa tuqaatiluuna qowma nakasuu aymaanahum maa la dagaalantaan dad maa la dagaalantaan dadkaasoo nakasuu buriyey aymaanahum dhaarahoodii bimacnaa cuhuuddoodii buriyey yacnii ragga gaalada ahee cahdiyadii buriyey maa la dagaalantaan qowm asal ahaan waxaa la yidhaha ragga ayaa la yidhahdaa laa yaskar qowmu min qowmi casaa an yakunuu khayra minhum walaa nisaء min nisaءi casaa an yakuna khayra minhun marka qawm waa muqaabil nisa wahamuu biikhraaji arasuuli wahamuu yani doonay oo go'aansaday biikhraaji arasuuli rasuulka inay saaraanna go'aansaday cuhuuddii iyo ballamadii intay buriyeen baa waxay go'aansadeen rasuulkana sala allahu alayh wasalam inay saaraan wa bada'uukum awala mara waxay sidaa go'aansadeen ama cuhuuddii markaa ay buriyeen wa hum bada'uukum yani iyagoo iyagu idinku bilaabay yani maa la dagaalantaan iyagoo markaa xaaladoodu sidaa tahay wahum bada'uukum iyagoo idinku bilaabay awala maratin markii ugu horreysayna dagaalka idinku bilaabay bimacnaa dagaalkana way idinkaga horreeyeen ballamadii way buriyeen rasuulka inay saaraanna way dooneen hamiga waxaa loo isticmaalaa laba macne mar waxaa loo isticmaalaa التردد عن الفعل مع ترجيح الفعل shay baa waxaa laysku hayaa ma la sameeyaa mise waa layska daayaa laakiin waxaa loo badinayaa in la sameeyo tahami waa la yidhaahdaa waana macnaha mashhuurka caanka macna labaadna hamiga waa loo isticmaalaa macnaha labaad wuxuu yahay waa casmiga iyo iraadada marka mawdican wahamu biikhraaji rasuuli kii taradudka ahaa looma jeedo waxaa loo jeedaa ki casmigiiyo iraadada ahaa baa loo jeeda labadaba waxaa lagu fasiray aayaddu hamiga ilaahay ku sheegay labada goor wahamat bihi wahama biha walaqad hamat bihi wahama biha lowlaa an ra'aa burhaana rabbi yacnii gabadhii way ku hamiday yacni yuusuf oo bimacnaa xumaan inuu ku sameeyo bay ku hamiday waxaa loo jeedaa way doontayoo way go'aansatay siday isugu dayi kartana waa isugu dayday wahama biha lawlaa an ra'aa burhaana rabbi laba tafsiir baa aayadda ku sugane marka lagu socdo tafsiirka mashhuurka ee caanka ah marka lagu socdo waxay noqonaysaa yuusufna hammi waa ka dhacay ayay noqonaysa laakiin shataana bayna alhammayni labada hammi baa kala tagan waatuu imaam axmed ibnu xambal yidhi raximahu ullah hamiga gabadhu wuxuu ahaa hamu israar hamiga yuusufna waxa uu ahaa yani bimacnaa waxa weeye kaa taradudka ah waa khawaatir ku soo dhacday oo qalbiga intay ku soo dhacday u iska daafacay marka mid xadiiu nafsi bay iska noqonaysaa xadiiu nafsigana qofka looma qabto laakiin hamigeedu wuxuu ahaa mid casmi iyo iraada ah tafsiirka labaadee aayadda ku sugani waa in la yidhaahdo yuusuf maba hamin iyaduun hamiday oo doontay taasna waxay ku dhisan tahay qowlka kuufiyiintu ay yidhaahdaan yani jawaabu lowlaa lowlaa waa ka hormari kartaa oo waxaa macnuhu u dhacayaa waxaa macnuhu u dhacayaa yani haddaanu burhaanka rabbi arki lahayn waa ku hamin lahaa yuusuf wahama biha lowlaa an ra'aa burhaana rabbih ay lowlaa an ra'aa burhaana rabbihi lahama biha laakiin maadaama burhaankii ilaahay uu arkay lam yahima aslan maba hamin tafsiirka mashhuurkii waa ka hore marka mawdican iyo mawdicyo kale oo lagu sheegay hamiga qur'aanka waxaa looga jeedaa iraadiya casmi baa looga jeedaa wahayru alabiyi noocyadaa u tusaaleeyey tacriifiyeyna dhammaantood waxay gudagelayaan alabigay gudagelayaan nooca labaad ee inshaagee aan dalabiga ahayna ka siyaqi alcuquud waa sida odhaahyada caqdiyada lagu markaa lagu aqbalayo ama lagu markaa fulinayo siiqooyinka caqdiyada waa iijaabkiiyo qabuulkii bictu waa iibiyey washtaraytu waa iibsaday wazawajtu waa guuriyey muraadan bihaa xaal looga jeedo siiqooyinkaas imdaa'ulcaqdi caqdiga in la fuliyo oo caqdigii sidaa ku socdo looga jeedo oo soo gudageli mayso noocii khabarka soo gudageli mayso waayo bictu iyo ishtaraytu iyo zawajtu marka la odhanayo shaygan baan iibiyey ama waxan baan iibsaday ama inantan baan guuriyey oo hebel aan u guuriyey meher sidaa iyo sidaasaanan ugu guuriyey isaguna uu odhanayo qad qabiltu nikaaxaha bi haada almahri inantaa guurkeeda lay guuriyey waan aqbalay qadarka meherkeesaaya saasaanan ku aqbalay gurigan baan ka iibiyey markuu yidhaahdo oo samanka intaa iyo intaasaan kaga iibiyey uu yidhaahdo markaa waan aqbalay qad qabiltu waa iijaabkiiyo qabuulkii wax hore u dhacay lagama warramayo siiqooyinka laga cabiro horta waa siiqooyin maadi mudaarici lagama cabiro ha yeeshee maadiha laga cabiree muraadka looga jeedaa ma aha wax hore u dhacay in laga warramaayo loogama jeedo ee waxa loo jeedaa haddadan in la guntaayo cibaaradan iyo erayadan lagu guntaayo muraadku waa saas qasadkii waxaa looga jeedaa inshaa ikhbaar loogama jeedo war sidaadu u odhanaysaa waan iibiyey ama waa guuriyo intaasaan kuugu guuriyey adaan hore u guurin ama adaan hore u iibin ama adaan hore u iibsan la odhan maayo waayo dadku waxay wada garanayaan muraadka looga jeedaa siiqooyinkan iyo odhahyadan inay tahay inshaa inshaa'ulcaqdi ama imdaa'ulcaqdi muraadku inuu saa qaraa'inta axwaashaana caawinaysa waa qabuul wa iijaab waa siiqadii caqdiga lagu guntaayey marka taasi waxay noqonaysaa inshaa aan alabi ahayn inshaa waa tahayoo yani markaa sidqi iyo kadib midna aqbali mayso haddana waxaa looga jeedaa insha baa looga jeeda alabna kuma jiro marka waa inshaa غير alabi ah xagga bayc oo kale culamo badani waxay asixiyaan bayculmucaaطaa qaarna waxay ku qaydaan wixii qaliila oo yar ama taafiha mucaadaadku muxuu yahay waa in labadii shay laysi siiyooo laysdhaafsado marka siiqadii ma laga kaaftoomi karaa war shaygaasi waa imisa oo uu yidhahdo waa intaa iyo intaa keen waa loo dhiibey lacagtii buu bixiyey amaba wuxuu yidhi shaygaa keen markii loo keenee loo dhiibey ayuu lacagtiisa waaba iska garanaya lacagtii buu dhiibay kii kalena lacagtii buu qaatay maba hadlin siiqadii iijaabkiiyo qabuulku ma dhicin mucaadaadku kaafi ma tahay mise kuma filla culamada qaar baa waxay yidhaahdeen maya mucaadaad ku asixi mayse ilaaba ilaa waa in siiqadii lagu lafdiyaa lagu dhawaaqa oo qabuulkiiyo iijaabkii dhaca bacdi kale waxay yidhaahdeen maya wixii yasiira ee sahlan ee aan qiimo weyn badan oo qiimo weyn aan lahayn qaar kalea waxay yidhaahdeen sida fiqiga shaaficiyada muta'akhiriintaba ku taalla wixii marka waxa weeye yasiir ah ee iska sahlana qiimaheedu aanu badnayn mucaadaad waa ku ansaxayaa laakiin shayga weyn mucaadaad ku ansixi maayo maxaa ku kala tafriiqiseen markii la yidhina waxay yidhaahdeen curfiga calaa kulli xaal siiqada ay sheegayaan daliil gaaroo ku soo arooray ma jiro taraadi baa soo arooray ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum taraadigii waxaa madinno iyo loofilaan u ah baa la yidhi qabuulkiiyo iijaabka haddaba waxaa la yidhi qabuulkiiyo iijaabku siduu taraadigii madinno iyo loofilaan u yahay ila waa shay khafiye mucaataadkuna madinnu u yahay xadiiskii ibnu maajahna waa ku soo arooray inama albaycu can taraadin markaa sidaa saxiixa ah waa inuu baycu mucaaaadka ku asaxaayo ayaa saxiixa haddii la yidhaahdo baycu mucaaaad ku asixi maayo ama wuxuu ha yaraadaan ama ha bataane xaraj badan baa imanaya xarajkaasi wuxuu yahay dadkan wax kala iibsanayaa inaan bayciyadoodu asixin baa ka dhalanaysa ila dad fara badani maba yaqaanin siiqadani inay tahay lagama maarmaan haalibka dadka iyo majooratiguna ma isticmaalaan wadaad baa beri magaaladan furtay bay yidhaahdeen dukaan wadaadadii hore ah markaasaa wuxuu qabaa dee siduu markaysagaa kutubta qaarkood ku arki jiray in waxa weeye qabuul iyo iijaabun la shardiyo markaasuu shay walba wuxuu yidhaahdaa marka waxa weeye laga iibsanayo intaasaan kaasii waan kaa dheh intaasaan kaasii waa kaa dheh intaasaan kaasii waa kaa dheh yani waxa weeye waxaasi ha yaraada ama ha weynaada qasaska la soo naqliye ka midta qabuulkiiyo iijaabkii buu doonayaa inuu taxsiiliyo nooca labaad ee inshaaga khayru alabigii wuxuu yahay wa ka siyaqi اlqasami waa sida siiqooyinka dhaarta naxwo wallaahi laasduqanna fi اlxadiis ilaahay baan ku dhaartaye laasduqanna run sheege oo run sheege oo run sheege fi lxadiisi warka ku run sheegay marka siiqadan waa inshaa hayru alabiya weyi waa inshaa hayru alabiya weeyaan wa kalmadxi waa sida ammaantoo kale naxwu nicmo aalibu almujiddu nicmo aaliboo arday buu u nicmo lahaadoo u fiicnaaday almujiddu kii dadaalayey sidaa loo fasiro ama la yidhaha nicmo aaliboo arday oo dhan baa wanaagsanaaday almaqsuusu bilmadxi ka ammaanta lagu gaar yeelay almujiddu kii dadaalayey wy marka laba goor baa la ammaanay ammaantii la ammaanaayey arday oo dhan baa loo ammaanay cumuumkaa wuu ku jiraa si gaarana waa loo khaas yeelay wadami iyo sida dhaleecaynta weeye siiqada damiga loo isticmaalo naxwo bi'sati sifatu sifay u xumaatay alxasadu xasadku oo waxaa laga dhigayaa alxasadu mubtade mu'ahara jumlada ka horaysana khabarkii oo muqadama baa laga dhigayaa ama sida mashhuurka ah bi'sati sifatu sifo oo dhan baa xumaatay sifo makhsuusaa baa loo jeedaayoo sifadii wanaagsanayd lagama wado waa sifooyinkii xumaa oo dhan baa loo jeeda xasadkiina waa ka mid almakhsuusatu bidammi ka dhaleecaynta lagu gaar yeelay sifada dhaleecaynta lagu gaar yeelay alxasadu xasadka weyi markaa siiqooyinka cuquudda iyo qasamka iyo madxiga iyo damiga waa inshaa khayru alabi ah yani noocyadaa weyi taqsiimu اlkalaami ilaa xaqiiqati wamajaaz hadalka in la qaybiyo oo xaqiiqo iyo majaaz loo qaybiyo ayaa halkan lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya iclam awala ogow marka ugu horaysa ana linnaasi inay dadka u sugan tahay fii taqsiimi اlkalaami qaybinta hadalka la qaybinayo ilaa xaqiiqatin wa majaaz xaqiiqo iyo majaaz loo qaybinayo carabi ahaan alaaثata aara saddex ra'yi inay ugu sugan yihiin kow mancu haada taqsiimi aslan qaybintan tan ah in la manciyo oo la diido aslan asal ahaanba la manciyo wa annahu laa majaaza iyo inaan majaaz ku jirin laa fi اlqur'aani walaa fi اllugaةi اlcarabiya qur'aankana inaan majaas ku sugnayn luqada carbeedna inaan majaaz ku sugnayn wa min addaahibiina ilaa daalika cidda sidaa ku tagtayna waxaa ka mida abu isxaaq alsfarayiiniyu abu isxaaq alisfaraayiiniyu sheekhii markaa shaaficiga ahaa ee abu isxaaq alisfarayiini la odhan jiray ayaa ka mida waqad nasara hada alqawla waxa u nusreeye u gargaaray qowlkan kan a shaykhulislaam ibnu taymiya shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa u gargaaray axmed ibnu cabdilxaliim ibni cabdisalaam ayaa la odhan jiray ibnu taymiyaanu ku caanbaxay taymiyaduna waa islaan ayeeyo shishe u ahaatay oo awowyadiisa mid ka mida bay markaa taymiya islaantaa taymaa ku sugnayd ayay u ahayd markaa hooyo u ahayd daad ibnu taymiya ku caanbaxa usradooduna waxay ahayd usro cilmi awowgii wuxuu ahaa caalim culammada xanaabilada ka mida musanafaad iyo kutubna lehoo caan ah kitaabka almuxarar la yidhaahdee fiqiga ah ee madhabta xanaabilo u qoran waa shiikha alifey abulbarakaat ibnu taymiya wuxuu kaloo leeyahay muntaqa akhbaar naylulawtaarku kitaabku sharxo ee xadiiska ah ibnu taymiye awowgii ruma ayaa ururiyey muntaqa alahbaar shawkaanina wuxuu ku sharxay naylulawtaarku ku sharxay musanafaad iyo kutubo kalena waa leeyi aabbihii wuxuu ahaa caalim usradooda dad kaleo culamo ah ka mid ahaa isaga ayaa se ugu yani caanimo badnaa uguna cilmi badnaa usradaas musanafaad iyo turaas badan iyo kutub badanna waa ka tegey shaykhulislaami marka la leeyahay looma jeedo muslimiintoo dhan bay waajib ku tahay hadalkiisa inay qaataan muraadku sidaa maaha culamo mutacadida loo isticmaalay laqabka noocaas ah alqaabtii soo deriday inay ka mid tahay keligiina looma isticmaalin caalim wax kastuu yidhaahdo muslimiintu inay qaataan ay waajib ku tahay waa rasuulkaoo qura shakhsi kale oo rasuulka ka soo hadhay ayan muslimiintu hadalkiisa inay wada qaataan waajib kuma aha culamada kalaanuu la mid yahay ibnu taymiya yukhطi'u wayusiib waa khaطa'aa waana asiiba ka hayrihi min ahli اlcilm laakiin wuxuu ahaa yani sheekh markaa kutubtiisa iyo musanafaadkiisu ay nafci badan tahay xaqa iyo sunnada iyo tawxiidka iyo ictiqaadka saxana aad iyo aad ugu nusriyey madhabna uma tacasubi jirin laa madhabta imaam axmed baan u tacasubi jirin walaa madhab kaleaan u tacasubi jirin hadduu xataa khata'o yani tacasub kamay ahayn waxay ka ahayd ijtihaad bay markaysagaa ka ahayd caalim mujtahidaanu ahaa ee shaykhulislaami marka la leeyahay muraadka looga jeedaa ama isaga ha lagu isticmaalo ama caalim kaleba ha lagu isticmaalay waxaa loo jeedaa shaykhun fi lislaami waa mid cilmigii iyo diintii ku weynaaday oo ku gaboobay baa looga jeeda muraadka looga jeedaa waa sidaas ahlucilmiga qaarkoodna ay tilmaameen oo uu ka mid yahay alcalaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin kitaabkiisa alqowl mufiid fii sharxi kitaabi tawxiid fii kitaabi اliimaani wuxuu ku yidhi kitaabkiisa kitaabuliimaan la yidhaahdo laba kitaabuliimaan buu alifo kabiir iyo awsat bay kale yihiin labada mid walba waa la daabacay kitaabu اliimaani اlkabiir iyo kitaabu اliimaani اlawsaط gaarkood waa loo taabacay majmucu fataawaha iyagoo ku jirana waa la taabacay majmucu fataawaha waxay kaga dhacaan mujalladka toddobaad bay labaduba ku jiraan kabiirkiiyo awsadkuba kabiirku ku odhanaya hadalkan faqaala wuxuu idhi ina taqsiima hadalka qaybinta la qaybinayo ilaa xaqiiqatin wa majaaz xaqiiqiya majaaz loo qaybinayaa isilaaxun xaadiثun waa isilaax soo deriyey bacda inqidaa'i اlquruuni الhalaaثa qarniyadii saddexda ahaa markay dhammaadeen dabadeed ayaa sidan yani dadka qaarkood ku heshiiyeen oo isilaaxaasi markaa waxa weeye sidaa lagu isilaaxo lagu heshiiyey insaa loo qaybiyo lam yatakalam bihi axadu min asaxaaba xaqiiqiya majaaz in hadalka loo qaybinayo cid saxaabada ka midoo ku hadashay ma jirto wala taabiciina lahum biixsaan taabiciintii saxaabada raacay ee sida wanaagsan u raacayna axad ka mida oo ku hadlay ma jiro walaa axadu min axad ka mida imaamyaalkii cilmiga ku caanbaxay ee lagu caanbixiyey axad ka mida oo ku hadlayna ma jiro ka maalikin wاthawriyi wاlawsaaciyi waabi xaniifata washaaficiy a'immadaas yani axad ka midina kuma hadlin bal walaa takallama bihi a'immaة اluga kumanay hadlin imaamiyaalkii luqaduna kumay hadlin mil اkhaliili wa sibawayhi wa abi camr bn اcalaa wa naxwihim khaliil ibnu axmed iyo sibaweyhi iyo abi camr ibnu calaa iyo a'immadii kale la midka ahaa ee mutaqadimiinta ahaayee yani a'immatu luga ahaa kumay hadlin ilaa an qaala ilaa uu ka yidhi sheikhu wa haada shaaficiyu huwa أwl man jarad اlkalaama fi usuuli اfiqh yani kaasoo shaafici ahi waa kii ugu horeeyey ee hadalka usuul fiqiga laga hadlaayo gaar u saaray oo ka fanni ahaan iyo kitaab ahaan u alifay lam yuqasim hada الtaqsiima ma qaybin kalaamka qaybintaa ma qaybinoo ma odhan xaqiiqiya majaaz bay u qaybsamaan xaqiiqiya majaas buu u qaybsamaa ma odhan walaa takalama bilafdi alxaqiiqati wاlmajaaz kumana hadlin erayga xaqiiqiya iyo majaazna kuma hadlin marka hadal badan ayuu sheikhu sheegay oo uu ku nuuxnuuxsanaayo diidmada la diidaayo hadalka in loo qaybiyo xaqiiqiya majaaz uuna odhanayo dhammaantii hadalku waa xaqiiqo yani sidaa uu ka dhigayo laakiin anwaacdii xaqiiqadun baa kala duwan waxaa kaloo yani uu tilmaamay cidda ugu horaysay xaqiiqiya majaaz hadalka u qaybisaa inay tahay muctazilo oo muctasiladu inay taqsiimka la yimaadeen waxaynay uga jeedeen qasad xun bay ka lahaayeenoo in sifaadka ilaahay iyo ashyaa badan oo kaleoo ictiqaadka ka mida inay ku nafiyaan oo ku diidaan oo ku taxriifiyaan yani eh, iyagoo cuskanaya inay majaaz tahay ayna leeyihiin wاlmajaazu yajuuzu nafyu majaaskana ila nafya waa bannaanta markaasay ashyaa badan oo nusuusta ku soo aroortay aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga ay nafyeen mutadariciina bismi اlmajaaz iyadoo dariico iyo sabab iyo wasiilo ka dhiganaya waa majaaz majaaskana xaqiiqadiisa loogama jeede macno kala laga tilmaamay majmuucu fataawaha wuxuu kaga hadlayaa hadalka uu sheikhu wax ka mida uu soo naqliyey mujalladka toddobaad safxadda toddobiyo siddeetan ilaa boqol iyo sagaal iyo toban intaasuu majaazka nafyigooda kaga hadlaya toddobiyo siddeetan laga bilaabo ilaa boqol iyo sagaal iyo toban laga gaadho mawdic kaleoo majmuucu fataawaha ka mida wuu kaga hadlayaa oo hadal halkan mawdican ay mashaayikhdu tilmaameen ka badan uu kaga sheegayo waxaanu hadalkaa kalena ku dhacaa mujalladka labaatanaad ha yeeshee safxadii ma soo qorin sagaal iyo sagaashan safxadood buu kaga hadlaya boqol midhla laba qowlka labaad mancu wujuudi اlmajaazi fi اlqur'aani duuna اlluga ra'yiga labaad waxa weeye majaazi inuu jiro oo qur'aanka ku sugan yahay diidmada la diidayo duuna lugati lugada inuu ku sugan yahay alla diiday wa nasabahu wuxuu u nisbeeyey ibnu taymiya fii kitaabi aliimaani kitaabkiisa kitaabuliimaan la yidhahdo gudihiisa wuxuu ugu nisbeeyey qowlkaas ilaa abilxasani alkharaziy aljazari baa idiin qoran laakiin sawaabku waa alkharazi jiim ma ahe waa kha ra'da iyo zadana ra'daa horaysa saasay ku saxantay abilxasan alkharazi shiikhii la jiray ayuu u nisbeeyey wa xaamidin iyo ibnu xaamid shiikhii la jiray min alxanaabilati xanaabilada ka mid ahaa waa muxamed ibnu khuwayzi mindaad sheikhaa ibnu khuwayzi mindaad lo odhan jiro min almaalikiyati maalikiyada ka mid aha wa ilaa daawuuda ibni caliyin الظaahiriyi iyo daawuud oo ina cali ah oo shiikhii daahiriyada ah iyo wabnihi inankiisii abi bakrin abi bakar intaasuu nisbey marka qoladaasi waxay leeyihiin ma qur'aanka mise luqada luqada carbeed waa ku sugan yahay majaaz laakiin qur'aanka kuma sugna majaaz waxaa la yidhi maxaa ugu diideen haddaad luqadii carbeed u ogolaateen inuu ku sugan yahay qur'aankuna luqo carbeed ku yimi inuu qur'aanka ku sugan yahay maxaa u diideen waxay yidhaahdeen laasim ma aha wax kastoo luqada carbeed ku sugan in qur'aanka lagu sheego oo ashyaa badan oo aynay saa'iqa ahayn in qur'aanka lagu xambaaraa luqada carbeed ku soo arooray tajaahululcaarif baa ka mid ah ciddii cid shay garanaysaa inay iska dhigto sidii waxaan garanayno kale waa usluub luqada carbeed lagu yaqaano qur'aankana in lagu xambaaro la yidhaha tajaahululcaarif oo ilaahay baa markaa tajaahulaya in la yidhaahda wax dhici kara ma ah ashyaa kalena waa tusaaleeyeen oo aynay saa'iqa ahayn in qur'aanka lagu xambaaro ra'yiga saddexaad wuquuculmajaazi majaazi inuu dhacay fi lugati luqada gudaheeda ku dhacay wa fi lqur'aani iyo qur'aanka gudihiisaba ku dhacay oo labadaba uu majaaz ku sugan yahay wa huwa qowlu qaadi abi yacla qaadigii abu yacla la odhan jiray xambeliga ahaa qowlkiisii weeyi kutubta xanaabilada haddii alqaadi ay ilaaqaan waa aynay waxba raacinin waxay ku dhacaysaa qaadi abi yacla alfara ayay ku dhacaysaa kutubaha usuulkee xanaabilo u qoran haddaad qaadi oo la iطlaaqayo aad ku aragto hadda lama iطlaaqinoo abi yacla baa lagu qayday laakiin usuulka xanaabilo haddaad ku aragto alqaadi oo la iطlaaqayo oo wax kale oo la raaciyey ayna jirin waxaa looga jeedaa alqaadi abu yacla alfaraa ayaa loo jeeda alxambali kutubaha usuulkee kale haddii alqaadi la iطlaaqo sida maalikiyada iyo shaaficiyada waxay iyagu u jeedaan abubakrin albaaqillaani bay u jeedaan haaliban taasna waa isilaaxaad sidaa u ogaanayso wbni caqiilin iyo sida abulwafa ibnu caqiil alxambali waa abilkhaaab iyo shiikha markaa abilkhaaab lo odhan jiray isaguna xambeliga ah wahayrihim iyo hayrkood qowlkooda weeyo min alxanaabilati xanaabilada ka mida warajaxahu bnu qudaama ibnu qudaamana waa arjaxay waa saaxibu اlmuqniya fii rawdaةi naadir kitaabkiisa usuulkee rawdaةu naadir la yidhaahdo gudihiisuu ku arjaxay kitaabkana magaciisa waxaa la yidhahda rawdaة الnaadiri wa junnaة اlmunaadir ayaa la yidhahda kitaabkaasina wuxuu ka soo jeedaa mustasfahu asal ka dhigtay mustasfihii hazaali marka asalka uu ka soo jeedaa waa mustasfaha miisaanka se wuxuu saarayaa madhabta xanaabilo aqwaasha kalena waa sheegaya gundhigna waxa u ah mustasfaha hazali wa nasabahu zarkashiyu waa nisbeeyey zarkashi shiikha loodhan jiray fii kitaabihi kitaabkiisa la yidhaahdo alburhaanu fii culuumi اlqur'aan ama alburhaani fii culuumi اlqur'aan labaduba bannaane yani kitaabkiisaas ayuu wuxuu u nisbeeyey ila ljumhuuri culammada badankoodu inay sidaa qabaan inuu majaaz luqadana ku jiro qur'aankana ku sugan yahay ibnu taymiya markuu sheegaayey majaaska wuxuu yidhi wuxuu aada u caanbaxay sannaddii afraad ee hijiriyada awaa'ishiisuna waxay muuqatay sannaddii saddexaad wamaa calimtuhu mawjuuda fi lmi'ati ahaaniya allaahuma ila an yakuuna fii awaakhiriha wuxuu ibnu taymiya yidhi wuxuu caanbaxay majaazku qarnigii afraad ama boqolkii afraad buu caanbaxay wainama ishtahara fi lmi'ati araabica wadaharat awaa'iluhu fi lmi'ati ahaalisa awaa'ishiisuna waxay muuqatay boqolkii saddexaad yani qarnigii saddexaad wamaa calimtuhu mawjuuda fi lmi'ati ahaaniya allaahumma ilaa an yakuuna fii awaakhiriha kuma ogi inuu majaas jiray yacni qarnigii labaad allaahumma ilaa inuu markaa ku sugnaa mooyaane awaakhirkoo kale inuu dhacay mooyaane allaahumma ilaa waxaa loo isticmaalaa shay ay daciif tahay baa haaliban lagu soo reebaa siday culammadu markaysagaa nasgareeyeen oo ay ku sheegeen kutubta naxwaha oo waxay yidhahdeen dacfiga ku jira daraaddeed kaannahu ilaahay loo kaalmaysanayo reebista la soo reebaayo ya oo nooc isticaani ay ku jirto allaahumma ilaa marka la leeyihi laakiin shay qawi ah laguma soo reebo almuwafaq ibnu qudaama waxau yidhi waman manaca faqad kaabara waman sallama wa qaala laa usamiihi majaazan fahuwa nizaacun fii cibaarah laa faa'iidata fi lmushaaxati fiih hadalkaasu isagu yani doonay inuu mas'alada ku kala fasliyo wuxuu yidhi ciddii majaaz diidey nooc mukaabariya cinaaday la imanaysaa buu yidhi waayo lama mancin karo haddaan markaa cinaad la samaynaynin yani mid la mancin karo majaaska ma aha waman sallama wa qaala laa usamiihi majaazan ciddii sallimta oo nabadgelisa oo macnaha looga jeedo sallimta oo haddana tidhaahda majaaz ku magacaabi maayo waa siday culamo badani yidhaahdaane fahuwa huwa fii cibaarah waa dood erayada iyo tacaabiirta lagu doodaayo oo laleeyahay magacan miyaa lagu magacaabaya mise lagu magacaabi maayo wax faa'iidiina cibaarada in laysku cidhiidhiyo kuma sugna wax faa'iidii kuma sugnaa in cibaarada laysku cidhiidhiyo culamo kale waxay tilmaameen inuu yahay iska khilaaf lafdi ah bacdi kaleo culammada ka mida ah waxay yidhaahdeen maya khilaafku lafdi maaha waa xaqiiqi hadal fiican oo ibnu rajab ka leeyahayna waa jira laakiin maca alasaf waan ilaawa inaan soo qoro ama aan soo naqliyo khulaasada hadalkaas waxa uu tilmaamaya in kastoo macnihiisii aanan wada oofinaynin arrinkani markii ugu horeysay wuxuu ka soo jeedaa muctasilo iyagaana la yimi qarad iyo ujeeddo xunna waa kala haayeen waana ka tartiibiyeen culammada qaarkood waa manciyeen sadda dariica waddadaa mafsadada keenaysa iyagu ay bilaabeen inay sidaa intay ku magacaabaan dabeedna sallaansadaan si aan marka waxa weeye aynay uba xujaysan bay marka horeba manciyeen min baabi sadi dariicaynay uga jeedeen waxaanay markaa gudagelinayeen ashyaa badan oo xaqa ayay ku diidayeen magaca majaazka waana sida dhacday dad fara badan oo marka isaga mutakalimiin oo aan muctazile ahayn muctasilena aan u abtirsanaynin markay isilaaxii u sallimeen dabeedna markaa si yar inay u ugaadhsadeen oo ay ku kaxaysteen ay yidhahdeen waa majaazo adigii nala ogola dabeedna wax badan oo madhabkoodii iyo aaraa'doodii ka mida loogu dhacay magaca majaazka ama sifaadka qaar ba loo nafiyey oo sifaadkii qaarkood la yidhi waa la awilayaa oo waa majaaz xaqiiqo laguma xambaari karo marka haddii istilaaxii loo sallimo iyaguna ay la yimaadeen waxaana ay ka tartiibinayaan dad fara badan bay marka dambe ku kadinayaan dad fara badan baa imaamkii istilaaxan iyo taqsiimkan hadhow iska dabagelaya oo raacaya dariico waxay u noqonaysaa mafsado yacni weyn oo dadka ictiqaadkiisii ay ka geliyaan waana dhacday inay ka geliyeen si aan taasi u dhicin ayaa waxaa la yidhi yayna inagu tasallutine albaabka aan awdn ila markii horeba wax la isticmaali jiray ma aha waxaynu mulzam ku nahayna ma ahe dariicana waa kaa mafsada u noqday adigu hadal calaa hada minwaal ah oaana hadda tacbiir ahaan wada oofinaynin ayuu markaa tilmaamay wixii laakiin saxa inta la sallimo ayaa markaysagaa cibaaradan markaysagaa mujmalada ah aan markaysagaa lagu cabirayn oo loo raacayn baabka ictiqaadka ku saabsanna waxaa looga dambeeyaa alfaadda sharciga ah lafdigan majaaz in lagu ilaaqona yani wax soo arooray maaha wax ishuwanoo nooc walbana markaysagaa geli karo oo xaq iyo baailba soo geli karana wuu noqda abaqaadkaan filayaa hadalkaas in laga soo naqlinaayo anigu asalka abaqaadka kama eegin laakiin ahlucilmiga qaarkood baa ka soo naqliyey abaqaat xanaabila shawkani kitaabkiisa irshaadka waxa uu tilmaamaya hadal khulaasadiisu yahay haddii la sallimo oo marka la diido un magaca in lagu magacaabo waa iska khilaaf lafdi haddii laakiin waxa weeye markaa laba inkiro asalkiisa waxay sheegaysaa luqada carbee in daciif lagu yahay aan la garanayn hadal noocaasu isaguna tilmaamay khulaasadu waxay tahay intaanan khulaasada tilmaamin sheekha la yidhaahdo maxamed alamin ashanqiiti waxa uu leeyahay isaguna kitaabu masaladaa ka qoray oo la yidhahdo mancu jawaazi اlmajaazi fi اlqur'ani lلtacabudi wاlicjaaz isaguna wuxuu marayaa halkaa ibnu taymiya maray ayuu maraya waxaanu doonayaa inuu ka jawaabo waxyaalahay markaa majaaska u cuskadeen o dhan khulaasadu waxay tahay khilaafkani mar waa xaqiiqi marna waa lafdi xaqiiqi wuxuu yahay sifaadka ilaahay iyo umuuro badan oo ictiqaada marka la odhanaayo waa majaaz oo dabeedna la odhanayo waa in la awilaa khilaafkaasi waa khilaaf xaqiiqi ah oo macnawi ah waayo ahlu sunnati waljamaaca waxay ku kulansan yihiin inay xaqiiqo yihiin sifaadka ilaahay inay xaqiiqo yihiinna oo xaqiiqo lagu xambaarayana ijmaac baa lagu soo raray ahlu sunna dhan baa ku ijmaacsan culamada ijmaaca soo rarayna waxaa ka mida ibnu cabdilbar kitaabkiisa atamhiid oo waxa uu odhanayaa أجمع أهل السنة على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز أهل السنة ضمان waxay ku ijmaaceen ibn cabdilbar baa odhanaya afar boqol iyo saddex iyo lixdan markay hijiriyadu ahayd buu dhintay waa culammadii qarnigii shanaad waa xaafid اlmaqrib xaafid اlmashriq oo alkhatiib albagdaadi ah bay isku sannad dhinteen wuxuu odhanayaa ahlu sunnuhu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen sifaadka ku soo arooray qur'aanka iyo xadiiska in la qiro lana rumeeyo xaqiiqana lagu xambaari aan majaaz lagu xambaarin bay ku ijmaaceen marka sifaadkii ilaahay ama wax ka mid a in majaaz markaa lagu iطlaaqa ta noocaasi khilaaf lafdiga ma aha waa khilaaf xaqiiqi ah waa khilaafun bayna asunati wاlbidca sifaadka ilaahay sida loo sheegay waa in loo rumeeyaa waa in loo ictiqaadiyaa lafdan waa macnan waa in la isbaatiyaa tashbiiha waa in la nefyaayo la yidhahdaa kuwa khalqiga lama mid aha taxriif waa inaan lagu samayn oo macnahooda aan la bedelina daahirka lagu xambaara macnaheeda waa inaan laga madhnaysin tafwiid mulaqa lala iman kayfiyadiiyo qaab waa inaan la xadidin sida allah u sheegay waa in loo rumeeya daahirkana waa in lagu fasiraa tashbiihana laga nefya min hayri tashbiihin walaa taxriifin wa min hayri takyiifin walaa tacطiil waajibku saas weeye umuuraha kale ictiqaadiga ah ee bacdi ay ku nafyinayaan bismi اlmajaaz culammada ahlu ay sugeen khilaafkaasina wuxuu noqonayaa xaqiiqi oo majaas in lagu magacaabaana ma banaana in la nafyo ama la taxriifiyo ama markaa la yidhaahdo daahirkooda laga awilayaana ma banaana ama ashyaada macno ahaan la isla ogol yahay oo la waa jirtaa in macnaha looga jeedo laakiin eh, ku magacaabi mayno majaaz ee waxaan odhanaynaa waa usluub min asaaliibi allugaةi اlcarabiya waa usluub ka mida asaaliibta luqada carbeed ayaanu odhanaynaa tan noocaasa khilaafku wuxuu noqonayaa lafdi ayuu noqonaya lafdi ayuu khilaafku markaa noqonaya samaro badani taa kuma jirto haddii sifaadkaas iyo ictiqaadka nusuusta ku soo arooray sideeda loo sugay ahlu sunnuhu sugeen majaaznimona loo diido xaqiiqadeeda lagu xambaaro hadda xaqiiqaa lagu xambaarayaa marka la leeyahay macnaheedu maaha khalqigaa lagu shabbahaya oo xaqiiqada khalqiga oo keliya uma gaar aha khaaliqa waxaa u xaqiiqo isaga markaysagaa u munaasiba oo isaga u qaranta khaaliqa waxaa u sugnaatay xaqiiqo isaga u munaasiba oo u laa'iqo u haboon makhluuqaadkana waxa u sugaan xaqiiqo u laa'iqa oo u haboon marka xaqiiqada makhluuqaa la gaara majaazun baana allah loo nisbaynaya sifadiisa waa arrin baail ah ahlu sunna waljamacana qaatibatan ay khilaafsan yihiin oo aynay qabin marka hadduu ruuxu sifaadkaa uu sugaayo sida ahlu sunnuhu u sugeen ee selafka u sugeen ee loo soo naqliyey uu u sugaayo majaaznimona u diidayo ta'wiilna aanu ku samaynaya taxriif tashbiihina ka nafyinaayo sidii ahlu sunnuhu u sugeen u sugaayo laakiin ashyaadan la ysku khilaafay oo jidaaran yuriidu an yanqada iraadadan ma waxaa loo jeedaa xaqiiqo mise waxaa loo jeedaa majaaz ama yani la odhanaayo wakfid janaaxaka lilmu'miniin wkfid janaaxaka liman itabacaka min almuminiin yani garabkaaga hoos ugu dhig la odhanaayo waa majaaz oo waa isticaaro majaaz laga cabirayo ama macno kale laga cabirayo la odhanayo waa isticaaro amaba la odhanaayo gacanta lafteedaa lagu ilaaqay markaysagaa inay tahay yani janaax inay tahay tan noocaasi waxay noqonaysaa khilaaf lafdi bay noqonaysaa shiddo badan taasi ma leh qutubihii usuulka waagii hore aan duubayna waxa weeye sidaan ku taqriiriyey saasay ahayd marka waxawa hore ayaan ra'yigaas ama tafsiilkaas ugu qancay inuu sawaab yahay masaladana tafsiilinaayo marka waxa weeye sifaadka iyo ictiqaadka haddaan laga eegin oo abwaabta aan eh, lagu dareerin markaa majaazka ee ashyaadan culammada qaar ay leeyihiin waa usluub min asaaliib lughati alcarabiya waa xaqiiqo qariino u baahan laakiin majaaz ku ilaaqi mayno khilaafku waa iska lafdi shiddo badan ma leh siday ahlucilmiga qaarkoodba ay sheegeen laakiin ashyaada majaazka lagu wada ilaaqay wada lafdi ma aha qaar baa khilaafku macnawiyaho xaqiiqi yahay oo sifaadka iyo ashyaada aynu sheegnay markaysa waxaa ka mid a ah. ama arrinka la odhanaayo saxaaba kuma hadlin taabiciin kuma hadlin atbaacu taabiciin kuma hadlin istilaaxaadka shari ma aha in markaysagaa laga soo wada naqliyey yani saxaabadii istilaaxaad badan oo musallam iska noqday oo aan saxaabadii laga soo naqlin ama taabiciintii laga soo naqlin ama atbaacu taabiciintii aan laga soo naqlin ayaa jiray istilaaxaadkuna waagii dambe ayay markaysagaa taqarureen oo istiqraareen marka fanni keliyana kuma gaar noqonayaan lamana odhan baabka istilaaxaadku waa xidhan yihiin yani shay tacabudiyana ma aha waa shay markaysa marka alfaaddiiyo tacaabirta ku saabsan culamadii horena markaysaga qaarkood waxay ka cabiri jireen yani waxa weeye isticaaro ayay ka cabiri jireen qaar majaaz cabirayna waa jiraan oo markaa tilmaamay sida imaam albukhaari sida markaa eh, eh, axmed ibnu xambal yani markaa majaaz inkastoo markaysaga culamada qaarkood ay dooneen inay ka jawaabaan oo yidhaahdeen macnahan majaazka hadda ugamay jeedin ee waxay uga jeedeen maa yajuusu nafyu laakiin ashyaada qaarkood musallam noqon mayso yani bukhaarina waxa uu ku sheegaya kitaabkiisa khalqu afcaal cibaad ayuu markaysaga ku tilmaamaya Eh, imaam axmed ibnu xambalna waxa uu ku sheegayaa kitaabkiisa la yidhaahdo araddu cala aljahmiyati wazanaadiqa ayuu markaysaga waxaa ku sheegayaa oo uu ku tilmaamayaa culamo kale markaysaga iyagu waxay ka cabireen tacabiir kale sida markaysaga isticaaroo kale ka cabireen sida imaamu shaafici wakhayruh ka isticaarada ka cabirayaan ama aimo kale ay tacaabiir kale ka cabirayaan waxa weeye waa macnihii marka waxa majaazka ay qaarkood ka cabireen waa lafdigii majaazka ah macnahay ku cabireen ayay tacabiir kale ka cabireen marka wadaad baa beri wuxuu yidhi markay mashaayikhdu yidhaahdeen usluub yani marka min asaaliib lugat alcarabiya markaas oma annagaan idhi waa usluub faransi annaguba waa usluub carabiyaanu leenahay laakiin magaciisa dee majaaz baa la yidhahdaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk